alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabu aladkaar oo ka mida ah riyaad saalixiin ayaynu kusoo jiray xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can shakl ibni xumaydin radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah saxaabiga shakal ibni xumayd la yidhaahdaa waxauu yidhi waxaan idhi rasuulka ilaahayow callimnii ducaa'a ibar duca ibar laba kordhiga marka la ysugu taagayo hamzada waa in alif lagu taagaa callimnii ducaa ma odhanaysi hada halat waa in la yidhaha ducaaa saa waa in la yidhahdaa xaraf kasta oo laba kordhigan marka la ysku taagayo waxaa la ysugu taagaa bilalifi baa laysugu taagaa bilalifi baa laysugu taagaa xakiima tawaaba raxiima qadiira binaa'a nisaa'a ducaa'a yani waa insaa la yidhahdaa markay laba kor dhigantay waxaa laga reebayaa un taaulmarbuuta taaulmarbuuda marka laysku taagayo waxaa laysugu taagayaa bisukuun ha'il markaa reeban baa laysugu taagaya ilaa an tattaquu minhum tuqaah tuqaataa odhan mayse waxaad odhanaysaa tuqaah ayaa la odhanaya xarafkaa waa laga reebaya laakiin xuruufta kale waxaa laysugu taagayaa bilalif kolley waa xuruufta kale badiba waa la yaqaan laakiin talabada qaarkood waxaa ka qarsooma taas ku saabsan hamsada markay laba kor dhigan tahay ya fii bacdi alaxyaan waxaad maqlaysaa ducaa oo kale in la yidhaahdo ama nisaa yani marka in la yidhahdo iyadoo laba kor dhigan mm, hamsada siday markaa jamaahiirta carbeed ay ugu hadleen saas weeye waana sida luqada markiisa markaa shaa'ic ah ee waxa weeye qur'aankana la akhriyey luqaturabiica luqa la yidhahdaa jirto iyagu marka waxa weye laba kordhiga ay isugu taagi jireen bisukuun yacni marka xarafka ka horeeya xarafka laba kordhigan inay reebaan laakiin jamaahiirta carbeed sida kaley mareen marka nusuustana sidii baa la akhrinaya luqada shaa'ica qaala qul allaahumma yaa allaahu allaahw innii acuudu bika adaan ku magan galay min sharri samcii maqalkayga sharkiisaan kaa magan galay wa min sharri basarii araggayga sharkiisaan kaa magan galay yacni shar inaan u adeegsadaan kaa magan gala wa min sharri lisaani carabkayga sharkiisaan kaa magan gala wa min sharri qalbii qalbigayga ama wadnahayga sharkiisaan kaa magan galay wa min sharri maniyi manidayda sharkeedaan kaa magan galay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa xadiisun xasan waxaanu yihi waa xadiis xasan ah sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey min shari samci eh, wa min shari basari waxaa laga tilmaamayaa waa in shar eh, loo adeegsado oo yacni maqalkii in shar lagu dhegaysto araggii in shar lagu daawado carabkii in shar eh, loogu hadlo ama hadal waajiba lagu hadli waayo laga haysto laga aamuso ya hadday tahay min xaysu takallum iyo hadday tahay min xaysu asukuut mid walba marka carabka sharkiisa aan kaa magan gala yani wax shara inaan u adeegsado ayaan kaa magan gala wa min shari qalbii iyo sharka qalbigaygaan kaa magan gala qalbigii waxa weeye shar inaan isagana u adeegsado oo aan marka waxa yani ku mashquuliyo yani wax shar ah ku ictiqaadiyo ku doono yani waxa weeye ku tamaniyo wahaakada wa min shari maniyi iyo sharka manidayda waxaa loo jeedaa xaaraan inaan u isticmaalo xaaraan inaan u isticmaalo ayaa markaa laga tilmaamay oo haddii waxa weeye xaaraan loo adeegsado dee shar baa loo adeegsaday marka kullu daalika sharkoodii ayuu ilaahay ka magangalay galay saasuu inoo sunaynayo inoo jidaynayo maa ducaa yacni waa wixii sharah sharkoodii laga magangelaayo allah la weydiisanayo inuu yacni markaa inaga magangeliyo xadiiska kun iyo afar boqoliyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqoliyo afar wa can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana yaquul anas waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaan jiray mid yidhaahda allaahumma yaa allahu allahow innii acuudu bika adaan ku magan galay min albarasi baraskaan kaa magan galay waaljunuuni waalidaan kaa magan galay waaljudaami xanuunka judaamka la yidhaahdo ayaan kaa magan galay hudhaaga ayaan kaa magan galay wasayi ilasqaam xanuunada kuwooda xunxun baan kaa magan galay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixu ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa in allah la magan galo oo laga magan galo xanuunnada laga magan galo xanuunnadii dee waa kala daran yihiin xanuunnada qaarkood baa dee marka khatar ah xanuunka barasku wuxuu ka mid yahay xanuunada aan dawada loo haynin buu ka mid yahay saas aawadeed baa lagu daray ceebaha nikaaxa lagu daray waa xanuun markaa jirku caddaanayo caddaanta jidhku caddaanaya waa laba noocoo midna baras baa layahay midna buhaaq baa la yidhahdaa baras iyo buhaaq ayaa la kala yidhaahdaa baraskaa labada daran labaduba jidhka waa caddeeyaan labaduba jirka waa caddeeyaan buhaaqu jidhkii waa caddaynayaa laakiin xanuun ma leh ee jamaalka iyo quruxdiibuu waxyeelay ya ayuu waxyeelaya laakiin barasku isagoo jirkii caddaynaya ayuu haddana xanuun badan leeyahay marka labada de waxa sii daran yacni baraskaa sii daran baraskaa sii daran marka kii kastaee jidhkiisu caddaadayba hamoodin inuu baras qabo yacani waxaa jira mid buhaaq la yidhaahdo oo jamaalkii quruxdun waxyeelaya ayaa jira oo jidhkuun dee caddaynaya oo baraskii xaggaa waa ka shabahaa laakiin baras maaha marka allaahuma inii acuudu bika min albaras baraskaan kaa magan gala waljunuun waalidaan kaa magan gala waalidii qofkii maskaxdiisii baa khalal ku imanaya dee markaa tasarufkiisa caadi noqon maayo caqligiisii baa khalal ku jiraa maadaama caqligiisii markaa khalal ku dhacay dee wax kastuu samayn karaa iyadiina waa maraatibdee aljunuun funuun waa talyahay marka waalidana waa kaa magan galay waljudaam xanuunka judaamkana waa kaa magan galay waatii xadiiska ay ku soo aroortay wafira min almajduumi firaaraka min alasad ka judaamka qaba waxaad uga carartaa sidaa libaxa uga cararaysoo kale uga carar ya saasoo kale uga carar amaa xadiiska la soo wariyey oo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ruux judaam qabo wax la cunay kul iqatan billahi wa tawakulan calayh ma asixina waa daciif ee sunanka qaarkood ay soo wariyeen abu daawuud iyo tirmidi bacdu sunan ay soo wariyeen waa daciif ma asixin bal waxaa sugnaatay fii saxiixi muslim xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nin reer haqiifa ah oo judaam qabaa inuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam si ula baayactamo marka isaga inuu nebiga ku yidhi irjic faqad baayacnaak noqo waa kula baayactanno oo baycadu halkaaga ay kugu timi halkaaga ka laabo waa fi saxiixi muslim muslim baa saxiixa kusoo weriye wasayi lasqaam xanuunada kuwooda xunxunna waa kaa magan galan wasayi asqaamna waxaa soo gelaya saddexdan la sheegay iyo khayrkoodba waa soo gelayaan min baabi catfi alcaami cala alkhaas macno guud baa lagu cadfaya macno gaara lagu cadfaya xanuun oo dhan dee ilaahay kama magangelin gelin ee xanuunada kuwooda xunxun buu ilaahay ka magan galay marka dee xanuunnada khatartoo dhami waxay soo gelayaan wasayil ilasqaan bay soo gelayaan walow qaarkood waagaaya inay jirinba hadduu aidis yahay iyo hadduu kansar yahay iyo hadduu indhala'aantii baa soo gelaysa faarijkii baa soo gelaya jaldadii baa soo gelaya fashal kalawi baa soo gelaya kelyahan fashilmaya fadhiisanayaa soo gelaya yacni wadnaha fadhiisanayaa soo gelaya yacni waxaweeye beerka fadhiisanayaa soo gelaya haddaba marka xanuunada xunxun oo dhan ee khatarta ah dhammaan waxay gelayaan oo sayi bay gelayaan xadiiska kun iyo afar boqol iyo saddexiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo shan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hureyra waxauu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda allaahumma innii acuudu bika min aljuuc allahu waxaan kaa magan galay min aljuuci gaajadaan kaa magan galay fainahu bisa dajiic fainahu gaajadu bisa dajiic ay bi'sa almudaajic yacni wax qofka la jiifsaduu ugu xumaaday de ila qofku markuu gaajoonaayo iska jiifsado gaajadii meel kama jirto kaannahu inay la jiifto ya wax qofka la jiifsada ayay ugu xumaatay gaajadu ta dhaleecaynta lagu gaaryeelay waa gaajada wa acuudu bika min alkhiyaana waxaan kaa magan galay khiyaanadaan kaa magan galay fa innaha bi'sat albitaana waayo waxay u xumaatay wax qofka isaga ku gaara oo dee uu qarsanayo hoos yacni isaga ku sugan hoostiis isaga xaggiisa hoose ku sugan bay u xumaatay albitaana asal ahaan waxa la yidhaha waa diddu dihaara dihaaraduna marada marka maryaha xagga sare laga xidha ayaa la yidhaahdaa bitaanaduna maryaha jidhka xigee hoosaa la yidhahdaa maryaha hoosaa bitaana la yidhahdaa markii dambe waxaa loo gudbiyey waxa uu qofku qarsanaya isagu la gaar yahay xataa saaxiibbada markayse markaa ay isku sir qarsadaan bitaana la yidhi ya saasaa la yidhi marka dabeecad waxa weeye qofku uu qarsado uu la gaar yahay bay u xumaatay khiyaanadu rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa soo wariyey sanad saxiixuu ku soo wariyey albaani laftiisuna waa taxsiiniyey xadiiskanna waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka magan galay gaajada allahuma innii acuudu bika min aljuuc ya waxaan loo jeedaa gaajada daran baa laga tilmaamaya gaajada yare iska khafiifka ah ee qofku markiisa marka uu yaro shucuurayo yaro dareemayo weliba markaa dee aanu waayin way sahlan tahay waaba dantiis waa gaajo guri og miyay odhan jireen gaajo guri og marka laakiin ta iska macaluusha ah oo qofkii de waxbay dhibaataynayso iska macluulo intaasoo canamaal inaan waxba cunayno oo qadaayo ya wuxuu cunana aanu haysan taa weeye ta khatarta qofku mar walba inuu dhergaa ma fiicno waa inu wakhtiyada qaarkood gaajoodaa difaacna waxay uga tahay xanuunno fara badan hadda dhakhaatiirta qaarkood waxay yidhaahdeen hal mar baan wax cunnaa hal mar baan afar iyo labaatankii saacad wakhti wakhtigiis ayaan wax cunnaa gaajadaa badanee jidhku dareemaya cilladdii iyo wixii oo dhan bay baabi'inays laakiin cuntadaa cuntada ku gaadhayso tii hore ku jirta haddana mid kale ku gaadhayso baqaayaadkii tii horaa ku sugan mid kalea ka daba imanaysa taana waxbaa ka hadhaya mid kalea ku imanaysa siday saa ugu imanayso waxa weeye calooshiina ma dhaqaaqayso oo caloolbidii bixin maayo cuntadiina way isku soo gaadhaysaa way iska daba imanaysaa marka in hoosoo marka waxa weeye aan calooshaba ka bixin baa ku jirta oo laga yaabo muddo badan inay asaabiic iskaga jirto ama bilo ku jirto ilaa kuwii tii dambaa ka daba tegaysa mar walba mar walba ka daba tegaysay tan noocaasoo kale waxyaalaha markaa khataraha keensada oo kansarada iyo waxyaalaha sababa ayay marka waxaa ka mid tahy laakiin qofku hadduu markaysa markaa gaajoonayo safradoonayo yacni wixii hore eber noqonayaan oo yacni ay wada baaba'ayaan oo caloosha khali noqonayso ya dee waxa weeye markaan cunto cunto ku gaadhaysaa ayna jirin waxa weeye waa xaalad caafimaad badan yacni markaa weeye marka tuu ilaahay ka magan gelayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa gaajadaa darane dee macluusha iska macluul weeye fa innahu bi'sa dajiic dee khayraadkii wixii o dhanna waa ka daciifaya ya indhihiisii baa daciifaya awooddiisii baa daciifaysa yani waxa wuxuu islaa qabso ayaanu qabsan karin tamartiisii baa yaraanaysa wahaakada waxaan kaloo kaa magan galay khiyaanada hadday tahay waxa weeye dee khalqiga inaan khiyaameeyo iyo hadday tahay markaysa markaa inaan yani allah iyo rasuulkiisa khiyaameeyo laa takhunu allaha waalrasuul wa takhunuu amaanaatikum ya khiyaanadu waa shay madmuum ah ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilahay khaa'iniinta ma jecla marka khiyaanadu waa madmuuma ah. ya walaa takhun man khaanak fa innaha bi'sat ilbitaana yacnii dabeecad la qarsadoo qofku la gaar yahay oo sida maradaa uu la khaaska yahay jidhkiisa xigta uu la gaar yahoo kale yacni markaa uu qarsado uula khaas yahay bay u xumaatay khiyaanadu khaslada noocaasay u xumaatay waa yahay xadiiska kun iyo afar boqol iyo afariyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo wa can caliyin radia allaahu canhu ana mukaataban jaa'ah tirmidi waxa uu soo wariyey oo cali ka soo wariyey radia allaahu canhu ana mukaataban jaa'ah in mid kitaabo lala qortay u yimi mukaatib iyo mukaatab in mukaatab la yidhahdaa fiican fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa marka isagu wuxuu noqonayaa kii kitaabada lala qortay inkastay mufaacalo tahay haddana waxa maadaama de ay ku xidhan tahay qoraalka mukaatabada loo qoranayaa cidda sayidka waa ay ku xidhan tahay isaga mukaataba in la yidhaahdaa fiican anna mukaataban in addoon kitaabo lala qortay oo la yidhi intaasoo maala ah, haddii aad ii keento xor baa tahay jaa'ahu ayaa u yimi mukaatabkaasaa jaa'ahu u yimi anna mukaataban ah, waa khabarkii anna mukaataban addoon wax lala qortaa jaa'ahu u yimi cali oo faqaala wuxuu ku yidhi innii cajaztu can kitaabatii fa acinnii inii cajaztu waxaan ka caajiso awoodi kari waayey can kitaabatii kitaabadaydii waxaa loo jeedaa maalkii kitaabada aan kula qortay maalkii kitaabada aan kula qortay cajiztu iyo cajaztu labadaba waa la yidhaahdaa laakiin waxaa fasaaxo badan kordhiga cajaztu baa fasaaxo badan wejiga kalena luga ahaan waa soo naqliyeen laakiin wejiga fiicani waa inay tahay baabu darabo tahay ma cajaza yacjisu wuxuu yidhi innii cajastu anigu waxaan awoodi waayey can kitaabatii kitaabadaydii waxaa loo jeedaa maalkii aan sayidkayga kula qortay inaan u keeno si aan u xoroobo waan kari kari waayo waa iska bixin kari waaye ila waxaa loo bixin jiray si yacni waxa weeyaan qadar qadar inuu bishiiba intaa bixiyo ama sanadkiiba intaa bixiyo kitaabaduna waa caqdi laazimun min araf ah araf buu ka laazim yahay ya jaa'izun min arafin aakhar cuquudda de waa qaybsantaayo laazimu tarafayn iyo jaa'izu tarafayn iyo laazimun min araf yacni noocyadaasaa loo qaybiya mukaatabadu waa laazimun min arafoo xagga markaa haddii laga eego addoonka nisbadiisa jaa'is bay u tahay hadduu doono wuu ka noqon karaa wax odhan karaa addoonnimadan iskaga baaqi noqonaya waxba mukaatabadiina awoodi maayo xaggiisa jaa'is bay ka tahay laakiin xagga sayidka laazim bay ka taho hadduu mukaatabada la qorto isagoo addoonku markaysaga sidii u fulinayo caqdigii ku baaqi ah isagu ma kama noqon karo xaggiisa laazim bay ka tahay mukaatabadii waa kaala noqday isagu ma odhan karo waa laazim xaggiisa laakiin addoonkii waa ka laaban karaayo addoonnimada iskaga baaqi noqonaya waxbana mukaataba fulin maaye yani riqigii baan iskaga baaqi noqonaya waan ka noqday waa odhan karaa lagu khasbi maayo ilaaba ilaa mukaatabadii la odhan maayo ya kama noqon kartid lama odhana ana mukaataban jaa'ahu faqaala wuxuuhi innii cajaztu can kitaabatii waxaan ka caajisay bimacnaa awoodi kari waayey kitaabadaydii maalkii aan kula qortay sayidkayga inaan iska bixiyo qadar qadarkii nujuumta ahaa waa awoodi kari waaye fa acinnii i kaalmee oo maalaan iskaga bixiyo iigu kaalmee caluu wax weydiisanaya qaala wuxuu yidhi cali alaa ucallimuka kalimaatin callamaniihinna rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam ma ku baraa kelmado kelmadahaasoo callamaniihinna uu i baray kelmadahaas rasuuluullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay i baray low kaana calayka milu jabalin daynan low kaana hadduu ahaan lahaa calayka korkaaga mislu jabalin buur wax la mida ah oo daynan ay min daynin dayn ah min jihati dayn addaahu allaahu cank ay faqultahunna aad kelmadaha dabeedna tidhaahdo waxa qarsoon baa la yidhi inuu kelmadaha yidhaahdo faqultahunna dabeedna aad tidhaahdo kelmadaha addaahu allaahu cank allah waa kaa gudaya daynkaas qul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allaahu allaahow ikfinii bixalaalika can xaraamik ikfinii igu kaafi bixalaalika xalaashaada igu kaafi can xaraamika xaaraantaada iga kaafi wa akhninii ilaahu iqani yeel yacni markaa hani iga yeel bifadlika fadligaagiiyo arsaaqdaada yacni xalaasha ah igu qani yeel oo waxaad iga hani yeeshaa canman siwaak canman siwaak cidda adiga kaa soo hadhay fadligooda iyo risiqooda iga qani oo mid ka maarma oo risiqaaga ku maarma iga yeel rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiisun xasan waxaanu yihi waa xadiis xasana wakadalika sheekh albanina waa taxsiiniyey oo wuxuu yihi waa xasan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ninka mukaatabka ah inuu cali weydiistay maal ee calina wuxuu siiyey faa'iido yacni markaa ducadan ah waxaa markaa ay u badan tahay cali markaa maal maaluu siiye inaanu hayn waayo deeqsi buu ahaa hadduu markaysaga uu siiyo hayo waxwaa uga deeqi lahaa waa ka siin lahaa marka maadaama marka waxa weeye aanu maal haynin wuxuu siiyey faa'iido kale ayuu siiyey oo wuxuu yidhi ducadaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uuna baray kelmadaha ducada ah buur in la eg oo dayni hadday ku saaraan lahayd oo kelmadaha aad tidhaahdana ilaahay waa kaa gudayaa muxuu cuskanayaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum waa ducaa allah la baryaayo hadduu biikhlaasin wa yaqiin allah ku baryo kurbada daynka iyo dhibtiisa isagoo dareemaya oo allah baryo allah waa ka gudayaa ducadana waa ka aqbalaya walow bacda xiin waa dhici kartaa dee in marka waxawan yani mar dambe yani kifaayada iyo hannimadaasi u timaado laakiin ilaahay waa siinaya hadduu shuruuddii markaa ducadii iyo aadaabteedii uun la yimaado allah waa ka gudaya waana siinaya waxaa laga qaadanayaa kalsoonida warka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay siday ugu kalsoonaayeen ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cilmiga siday ugu deeqsisnaayeen ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ducadan yacnii in eh, ay sababayso inuu ilaahay eh, ruuxan markaa xaaraantii ka kaaftoonsiiyo oo xalaal ku kaaftoonsiiyo risiqiisana ilaahay inuu ku qani yeelo yaa inuu ilaahay ka baryo marka de hadduu sidaas marka ilaahay weydiisto allah waa siinayaa allahuma akfinii bixalaalika can xaraamika wa agninii bifadlika can man siwaak alfaaddu waa kooban tahay yacni waxa weeyaan macnuhuna waa wenyi waxaad arkaysaa waqtiyada qaarkood dad xaaraan ka shaqaynaya war xaaraantan ka tag waa xaaraano ma bannaana markaasuu ku leeyahay haddaa xaggaan risiq ka helaya haddaan ka tago waa iskaga baaqi ahaanaya ilaa intaan helayo dee wax xalaala oo iga kaafiya ilaa intaan helayo ya damagaajaan ku joogaa kalsoonida dee waxaweeye lagu kalsoonaanayo allah waxaa ka mida in waxaweeye uu ruuxu ilaahay tala saarto uuna yidhaahdo beddel khayr qabaa ilaahay ku siinaya man taraka shay'an lilaah abdalahu allahu khayran minhu ka shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wax ka khayr badan buu ugu beddelaa waxaa loo baahan yahay ruuxii xaaraantii inuu ka fuqo oo ka toobad keeno ilaahayna tala saarto ilaahayna beddel khayr qaboo xalaala waa siinayaa ee yaqiintiisa ha ku dadaalo inuu hagaajiyo iyo tala saaradku allah tala saaranayo ilaahay dartii inuu uga tegayana arrinka noocaas ha la yimaado ana ka toobad keeno sidaas hadday dhacdo ilaaba ilaa waa helayaa yacni beddelkii khayrka qabay ilaahay ugu beddelaya waa helaya kii shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wax ka khayr badan buu ugu beddelaa marka xaaraantaha sii wadin waa inaad marka waxaan yani faraha ka qaaddaa ilaahayna tala saarataa asbaabtii aad la timaaddaa beddelka khayr qabaana waa ku imanaya laakiin kalsooni wacdiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ballanqaadka rasuulka sala allahu aleyh wasalam kalsooni lagu kalsoon yahay ruuxu waa inuu la yimaadaa iyo tala saaradu allah tala saaranayo oo uu marka weeye camalkii yacni markaa dembiga ahaa ee macaasida ahaa uu ka fuqaa oo ilaahay dartii uga tagaa khayrkana ilaahay ka rajeeya xadiidka kun iyo afar boqoliyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqoliyo toddoba an cimraan bni xusayni radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam callama abaahu xusaynan kalimatayni yadcuu biha cimraan ibni xusayn wuxuu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam callama abaahu inuu baray nebigu calayhi salaatu wasalaam abaahu cimraan aabbihii oo xusaynan xusayn ahaaday kelimatayni laba kelmadood buu baray labadaa kelmadoodoo yadcuu bihimaa uu ku ducaysto ayuu baray allaahumma alhimnii rushdii allaahumma ayaa allaahu allaahow alhimnii iwaafaji oo igu ilhaami bimacnaa qalbigayga ku soo rid rushdii hanuunkayga wa acidnii ilaahayow iga magangeli min shari nafsii sharka naftayda labadaa kelmadood inuu ku ducaysto ayuu bara oo kelimaad badan bay ka kooban tahay muxuu laba kelmadood u yidhi yani lugat alcarab asal ahaan waxaa loo isticmaalaa kelima bimacnaa kalaam mufiida loo isticmaalaa saasaa luqada carbeed loogu yaqaanaa waana siday nusuusta ugu soo aroortay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga haddii ereyga kelima ay ku timaaddo waxaa looga jeedaa kalaam mufiida ayaa looga jeeda kala inaha kalimatun huwa qaa'iluha rabbi irjicuun baa kelmad lagu magacaabay kelima qul laa ilaaha ila allah kalimatan laka biha cinda allah yani kelimat tawxiid ama kelimat likhlaas waa kalaam mufiid ah haddana kelmad baa laga cabiraa kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim laba kelmadoodo carabka ku fudud miisaanka ku culus allah agtiisa laga jecel yahay waxa weeyaan subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim marka kalimatayn allahuma alhimnii rushdii waa kalima waa kalaam mufiida wa acidnii min shari nafsina waa saasoo kale rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah xadiiskan culamada qaarkood eh, xoogaa waxa weeye kollay sixadiisa waa ka hadleen oo bacdu ahlicilmi eh, waxay yidhaahdeen dacfa ku jira dacfi ayaa ku jira sheekh albaani laftiisu waa daciifinayaa yani xadiiskan laftiis oo inqitaac iyo dacfiba wuu sheegay ha yeeshee waxaa jira yani mutaabacaad baa jira sida marka xadiiska tilmaamaya allahumma akfir lii denbii wa khaطa'ii wa camdii allahuma inii astahdiika liarshuda amri wa acuudu bika min shari nafsi calaa kulli xaal riwaayaadka qaarkood mutaabacaada ah oo markaysaa mawduucaas yani iyaguna marka ka agdhow ayaa markaysaga jira laakiin sanadkiisa dacfa ku sugan ducadani waxay tilmaamaysaa laba shay mid waxa weeye inuu ilaahay ku ilhaamiyo hanuunkiisa oo bimacnaa u waafajiyo oo qalbigiisa hanuunka u soo rido ta kalena waxay tahay sharka naftiisa inuu ilaahay ka ilaaliyo wa acidnii min shari nafsii xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abilfadli alcabaas bni cabdilmualib radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allahi callimnii shayan as'aluhu allaha tacaala abilfadli waa kunyadii cabbaasi alcabaas ibni cabdilmutalib oo nebiga adeerkiisa calayhi asalaatu wasalaam ayaa xadiidkan laga soo warinaya ayaa xadiidkan laga soo warinaya qaala waxauu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow callimnii shay-an as'aluhu allaha tacaala ibar shay aan ilaahay weydiisto oo ilaahay ka baryo qaala salu llaha alcaafiya wuxuu yidhi allah weydiiso allah weydiista alcaafiyata caafiye weydiista in xanuunka in xanuunnada iyo balaayooyinkaba ilaahay idinka bogsiiyo o idinka ilaaliyo allah ka barya famakastu ayaaman maalmaan sugnaaday buuri uma ji'tu haddana nebigii waa u yimi calayhi asalaatu wassalaam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow callimnii shay-an as'aluhu allaha tacaala ibar shay an allah weydiisto ibar qaala lii yaa cabbaasu wuxuu igu yidhi cabbaasow yo cama rasuulillaahi nebiga adeerkiisow salu llaha allah weydiista alcaafiyata caafiye weydiista fi dunya waalaakhira ifyo aakhiraba allah caafiye ka barya caafiyadii waxaa soo gelaya inuu xanuunadii ilaahay ka bogsiiyo waxaa kaloo soo gelaya balaayooyinka inuu ilaahay ka dulqaado waxaa kaloo soo gelaya balaayooyinka aanu iman inuu ilaahay ka baajiyo oo ka celiyo yacni waxa weeye dafci iyo rafci labaduba waa soo gelayaan kuwaan iman inuu ilaahay ka celiyo oo ka baajiyo kuwa yimina inuu ilaahay ka qaado rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi wa xadiisun xasanun saxiix waxaanu yihi xadiis xasana oo saxiixa saasuu yidhi marka sanadka xadiiska kolley waxbaa ku yaro jira laakiin shawaahid buu leeyahay shawaahiddaa daraaddeed baa sheekh albaanina u saxiixiyey oo marka uu yidhi waxa weye waa saxiixun lighayri saas yadaa uu yidhi xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa caafiyada in ilaahay laga baryaa siday u wanaagsan tahay baa laga qaadanaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiisu cabbaas ahi markuu nebiga weydiisto uu yidhi ibar waxaan ilaahay ka baryo wuxuu markaa baray inuu caafiyada ilaahay weydiistaan marka sali llaha ma odhan salu llaha waxaaba laga dhigay markaa dadkaba in lala wada khitaabayo lala wada hadlayo ya si kale culamada qaarkood waa yidhaahdeenu in markaa jamacaan looga jeedina tacdiim laga tilmaamayo maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam uu adeer u ahaa adeerkuna waalidoo kale uu ka dhigan yahay waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi cabbaas waa diiday sakadii cabbaas markaisaga markaa anaa bixinaya yacni culamada qaarkoodna waxaabay riwaayadka qaar ka daliishadaan inuu qadimay oo kolley hore ugu dhiibay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa xadiiska laga daliishado zakada in sanad yani la qadimi karo oo la hormarin karo marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa calimta anna camma rajuli sinwa abiih miyaanad ogayn ninka adeerkii inuu aabbihii dhiggiisa yahay oo aabbihii u dhigmo yacnii aabbihii oo kale inuu yahay miyaanad ogayn saasuu yidhi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii ayuu ahaa markaa dee maadaama cabbaas nebiga adeerkii ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka waxa weeye yacni marka adeernimada inuu ku qadarinayo ayay culamada qaar u fasireenoo looga jeedo jamcu tacdiim looga jeedo jamcu tacdiim looga jeedo xagga marka waxa weeye gogana dee waa ka guweynaa inkastoo markii la weydiiyey cabbaas lagu yidhi adigiyo nebiga kiinee weyn waxaa laga sheegay inuu yidhi isaga iga weyn laakiin waa ka horaan dhashay adigu iyo nebiga weyn ba cabbaas lagu yidhi markaasuu isaga iga weyn nebigu calayhi salaatu wasalaam anna laba sano ayaan markaa ka horreeyey ka horraan dhashay marka waa ka horraan dhashay isaga iga weyn waa labada weji waxa fiican wejiga markaa ku saabsan in khitaabkii laga dhigay yacni caam laga dhigay oo isaga iyo khayrkiiba lala wada hadlayo oo laleeyahay allah caafiya ka barya sidaa laga tilmaamay caafiyadana masaa'ibkii iyo dhibaatooyinkii ayaa lagaga badbaadaya yacni masaa'ibkii iyo dhibaatooyinkii wahaakada hadday xanuuna tahay iyo hadday markaa khayrkeed tahay mid walba mid walba markii dambe haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda ayaam buu ku soo noqday markaasuu haddana yidhi markaa ibari ducaan yacni ilaahay weydiisto ibari ducaan ilaahay ka baryoan weydiisto ibar tii buu ku soo celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam awli yaa cabbaasu yaa cama rasuuli illaahi sal allaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira oo caafiyadu inay adduunyada ku koobnayn xanuunka in laga bogsadana aynay ku koobnayn ayuu markaana u tilmaamay aw allah ku weydiista caafiyo ifyo aakhiraba marka caafiyadu waa muhim in ilaahay laga baryo muhim weeye waxaa jiray nin saxaabi ah oo xanuunsaday oo aad buu markaa wuxuu u noqday mid markaa waxa weeye yacni xanuunkii ku batay oo markaasuu dabeedna wuxuu noqday kal farkhi sidii dhal shimbiroodoo kaleu noqday markaasuu maxaa jira isagii buu weydiiyey markaasuu yidhi waxaan idhaahdaa ilaahayow haddaad ah, cadaab ila doontay ifka igu soo hormari ayaan markaa idhaahdaa buui markaasuu maya ha odhanaysaas ilahay caafiye ka bari cadaabka ilaahay markaa taaqa iyo awoodu ma haysidi yaa ilaahay caafiyada weydiiso saas yadaa buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis kale ku aroortay waa jirta alcafw alcaafiya iyo alcafwa almucaafaat addaa'ima marka calaa kulli xaal caafiyadu aad iyo aad bay muhim u tahay in caafiyada ilaahay laga baryo balaayo oo dhan inuu ilaahay kaa ilaaliyo oo kaa bogsiiyo oo kaa dhowro oo kaa baajiyo yani waxa weye waa mid markaa muhima fi dunya walaakhira xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can shahr bni xawshabin qaala qultu liummi salamata radia allahu canha ya umma almu'miniin taabiga shahr bnu xawshab la yidhaahdaa waxa uu yidhi waxaan ku idhi ummu salama waxaan ku idhi magaceeda hindaa laodhan jiray um almu'miniin bay ahayd radia allaahu canha yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadeeday maa kaana akharu ducaa'i rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam ducadii rasuulka waxa ugu badani maxay ahaan jirtay ida kaana cindak markuu agtaada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaa wakhtiguu kula joogo yacni maxaa ducada nebiga ugu badnaa qaalat waxay tidhi kaana akharu ducaa'ih wuxuu ahaa ducadiisa ugu badani yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik yaa muqalliba alquluub ka qalbiyada gedgediyow habbit qalbii qalbigayga ku sug calaa diinika diinkaaga ku sug rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa soo wariyey wa qaala waxau yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana buuyi sanadka xadiiska sa aragtaanba shahru bnu xawshab baa ku jira shahru bnu xawshabna waa daciif xagga xifdigiisa ayuu daciif ka yahay ha yeeshee wuxuu leeyahay shawaahid buu leeyahy shawaahid ayuu leeyahay xadiisu caaisha iyo xadiisu nawaas ba laga soo warinaya haddii aana isku saxaabi ahay laba xadiis bay kala noqonayaan oo shawaahid bay noqonayaan hadday isku saxaabi yihiinna mutaabacaad bay noqonayaan in lagu raacay oo isla xadiis qura ay yihiin saasay noqonayaan shawaahiddana waxaa la odhanayaa markay kala saxaabi yihiin waxaa la ictibaarinaya marka axaadiis kala duwan inay yihiin marka xadiis kalea uu markhaati furay xadiiska caaisha waxaa soo wariyey imaam axmed xadiiska nawaasna waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu maajah baa soo wariyey sheekh albaanina markaa shawaahiddaa daraaddeed ayuu u saxiixiyey oo markaysaa lishawaahidihi ayuu u saxiixiyey waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye ilaahay la weydiisto tasbiitka iyo sugista marana waxaynu usoo marray xadiis tilmaamaya yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik ka qalbiyada leexleexiyow qalbigayga xagga taacadaada u leexi marka xadiiskan iyo xadiiskaasina waa isshabbahaan yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik iyo yaa muqalib alquluub habbit qalbii calaa diinik waxaa kaloo la mida xadiis kaleo isaguna khaatimadaa tilmaamaya inuu ilaahay khaatimada u wanaajiyo oo markaa mid diinka ku sugan ila almamaat uu ka yeelo waa xadiis marka isaguna odhanaya nebigu inuu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam yaa waliya alislaami wa ahlih massiknii bilislaami xataa alqaaka bih kii islaamka iyo ehelkiisaba weliga uu ahaayow massiknii bilislaami iga yeel mid haysta islaamka oo ku dheggan xataa alqaaka bihi ilaan kuula kulmaayo islaamnimadaas marka khaatimadu yacnii aad iyo aad bay muhim u tahay baryada ku saabsan in la farabadiyo inuu ilaahay diinka kugu sugo qof walba inuu ilaahay ka baryo inuu ilaahay diinka ku sugo inuu diinka marka waxa ku daa'imo ku sugnaado inuu marka waxa weeye markaa sidaa inuu ilaahay ka baryo aad yo aad bay muhim u tahy aad yo aad bay muhim u tahy tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin waa lamid mid waa khaatimo wanaagsan inuu ku dhinto ya tawafanii musliman i oofso xaalaan muslim ahay waxaad oo geerida adii keentaa xaal aan muslim ahay maaha inuu geeridii ilaahay ka baryayo ee xaalka inuu ku dhinto goortuu dhimanayaba inuu ilaahay ka baryaayo inuu markaa ilaahay yacni markaa islaamnimada ku dilo oo khaatimo wanaagsan uu ku dhinto macnuhu saasuu u dhacayaa inuu ilaahay ka baryaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa marka allah la baryaayo oo la weydiisanayo inuu qalbiga diinka ku sugo in markaa yaa muqalliba alquluub isimkan in ilaahay lagu baryo yaa musarifa alquluubna waa soo aragnay yaa musarifa alquluubi sarif qalbii calaa taacatik marka munaasaba inay ka dhaxayso isimkaada allah ku baryayso iyo nooca ducada aad weydiisanayso qalbiga xagga taacada in loo leexiyo markii la weydiisanaayey yacni waxa lagu baryey magaca allah baa allah lagu baryey ya musarifa alquluub musarifa alquluub qalbiga in diinka lagu sugo markii la weydiisanayeyna yaa muqallib alquluub baa lagu baryey marka in munaasaba ka dhaxayso isimka ilaahay lagu baryaayo iyo nooca waxa la weydiisanayo bay culammadu ka qaataan marar badan bayna soo aroortaa marar badan ayayna markaa soo aroortaa oo saasoo kale ay u timaadaa waxaa laga qaadanayaa isim ilaahay inuu markaa yahay muqallib alquluub iyo musarif alquluub in asmaa ilaahay ay yihiin ayaa laga qaadanaya marka min min alasmaa almudaafa magacyada la idaafeeyay ka mid yihiin magacyada ilaahay ee ku soo arooray qur'aanka iyo sunnada way ka badan yihiin sagaal iyo sagaashan ee sagaal iyo sagaashanku fadiilo khaasay leeyihiin marka tacyiinka uun laga cayimaayo inta ku soo aroortay nusuusta dhexdooda laga sii cayimaayo sagaal iyo sagaashanka fadiilada khaaska ah leh waxay noqonaysaa min qabiil ijtihaad bay noqonaysaa nas markaa gaar u tirinaya ma jiro cadadka asmaada ilaahay ee ku soo arooray qur'aanka iyo sunnadana kuma sarjarna sagaaliyo sagaashanka ee way ka badan yihiin inama alacmaalu bilkhawaatiim maatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam camalladu yacni khaatimooyinka ugu dambeeyuunbaa dee yacni markaa ay ahaatay muhimmadda weyn iyo markaa waxa weeye yacni gabagabada wax gabagabaynaysa waa khaatimada ugu dambaysa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi dardaai radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam kaana min ducaa'i daawuuda sala allahu aleyh wasalam allahuma innii as'aluka xubbaka wa xuba man yuxibuk nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam kaana min ducaa'i daawuud ducadii daawuud waxaa ka mid ahayd sala allahu aleyhi wasalam sida saxiixa waa lagu sallin karaa nebiyada oo salli iyo salaam waa loola iman karaa dhibina kuma sugna ahlucilmiga qaarkoodna way yani siiqada way dhacdaa inay ugu salliyaan nebiyada kale nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam laakiin aksarka culammadu waxay u badan yihiin in nebiyada kale salaamta ay ku kaaftoomaan oo calayhi salaam ay yidhaahdaan nebi maxamedna salligiiyo salaamta ay u kulmiyaan sababtuna waxay tahay waa itibaacan lilqur'aan bay yidhaahdeen oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray salligiiyo salaamta in labadaba loola yimaado salluu calayhi wasallimuu tasliima laakiin nebiyada kale waxaa soo arooray salaam keliya qur-aanka ugu soo aroortay si caama ah, iyo nebiyada qaarkood si gaaraba mid walba wa salaamun cala almursaliin waa si caama ah, salli lama sheegin salaamun calaa ibraahim salaamun calaa muusa wa haaruun yani marka salaamun calaa eh, nuuxin fi lcaalamiin yani waxa weeye waa si khaasa yani waxaa laynoo sheegaa yani waxaweye salaam keliya marka calayhi salaam ayay ku kaaftamaan badiba marka culammadu laakiin way bannaan tahay oo kollay marka dhibi kuma sugnaa laakiin sidan kale ay ka doorbidaan allaahumma innii as'aluka xubbaka wa xuba man yuxibuk allaahumma ya allahu allahow innii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa anigu xubbaka jacaylkaagaan ku weydiisanayaa wa xubba man yuxibuk wa xubba man kii jacaylkiisana waa ku weydiisanayaa yuxibbuka markaa yuxibuka ku jecel yacnii inaan ku jeclaado waan ku weydiisanaya macno labaad waxay kaloo aqbali kartaa inaad i jeclaato adigu yacni ayaan ku weydiisanaya inaad i jeclaatana yacni markaa taasna waa u fasirmi kartaa labadaba waa aqbalays masdarka hadduu mutacadi yahay mar wuxuu noqdaa in mafcuulka loo idaafeeyo marna in faacilka loo idaafeeyo labada mid walba waa dhacda as'aluka waxaan ku weydiisanayaa xubbaka jacaylkaaga inaan ku jeclaadaan ku weydiisanaya wa xuba man iyo kii jacaylkiisaaan ku weydiisanaya yuxibuka ku jecel oo ciddii ku jecelna inaan jeclaado ayaan ku weydiisanaya waalcamal aladii yuballigunii xubbak waxaan kaloo ku weydiisanaya camalka i gaadhsiinaya xubbaka jacaylkaaga i ayaan ku weydiisanaya allaahumma yaa allaahu allaahow ijcal xubbaka waxaad ka yeeshaa jacaylkaaga axabba ilaya min nafsii midaan marka waxa weeye naftayda xagga naftayda looga jacayl badan yahay oo aan ka jeclahay naftayda jacaylkaaga midaan naftayda ka jeclahay ka yeel wa ahlii iyo reerkayga aan ka jeclahay wa min almaai albaarid iyo biyaha qabow midaan ka jeclahay ilaahw ka yeel rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana ayuu yidhi waa xadiis xasana ayuu yidhi laakiin culamada qaarkood xadiiskan waa daciifiyeenoo sanadkiisu waxay dhaheen waa daciif imaamu dahabina waa daciifiyey wa kadalika shaekhu laftiisuna waa daciifiyey oo daciifada ayuu ku keenay kuna daciifiyey marka xadiiskan yani markaa dacfi baa kollay sanadkiisa ku sugan ee ducada uu xadiidku koobsanaya waxa uu yahay hadduu sugnaan lahaa xikaayo laga warramaayo nebi daawuud ducooyinku ku ducaysan jiray inuu ka mid ahaa oo allahu waxaan kaa baryayaa jacaylkaaga inaan ku jeclaado jacaylka allah la jeclaadana waxaa ka dhalanaya raacitaan marka awaamirtiisii la raaco lala yimaado yani taaca ka imanays qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah iyo cidda ku jecel inaan jeclaado ayaa ku weydiisanaya awthaqu cura liimaani alxubu fi illahi waalbugdu fi illaah oo ciddii allah jecel oo taacada ilaahay ku fiican in la jeclaadaa way fiican tahay way fiican tahay waa cidduu allah jeclaa oo lagu waafaqayo oo cidduu jeclaa la jeclaanayo wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah iyo camalka i gaadhsiinaya jacaylkaaga ayaan ku weydiisanaya haddii loo fasiro xubbaka jacaylkaad ijeclaataan ku weydiisanayaa inaad ijeclaato markaana waxay noqonaysaa waxaweeye inuu dee jacaylkii intuu la yimi oo itibaacii la yimi dabeedna marka ay ka dhalatay samaradii oo noqotay in allah jeclaaday qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah goorma allah jeclaanayaa addoommada marka iyagu itibaac iyo taacadii la yimaadaan iyagu allaha markay jeclaadaan oo itibaac iyo taacadii ay la yimaadaan markaasaa allahna jeclaanaya dee inaad allah jeclaatay in allah ku jeclaadona waxa miisaan weyn in allah ku jeclaado waatay bacdu salaf yidhaahdeen laysa sha'nu an tuxibba inama sha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha adigu inaad allah jeclaato laakiin muhimmadda weyn iyo shaniga weyni wuxuu ahaaday in allah ku jeclaado axabba ilaya min nafsii wa ahlii wa min almaa'i albaarid ilaahu jacaylkaaga waxaad iga yeeshaa midaan ka jeclahay naftayda iyo ehelkayga iyo biyaha qabow baan ka jeclahay halkii xadiisku sheegaya laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin ya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi midkiin ma rumaynaayo iimaankii kaamilkahaa lama imanaayo ilaa waxa weeye cid walba uu iga jeclaado yacni naftiisa iyo ehelkiisi iyo dadkoo dhanba ilaa aniga uu iga jacayl bato oo aniga ii jacayl bataa yacni iimaankii la rabay lama iman haddii nabiga sidaa laga yidhi calayhi salaatu wasalaam bal ka warran markiisa marka allahna xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wacan anasin radia alaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sal allahu aleyhi wasalam aliduu biyada aljalaali walikraam alidu laazima waxaa laasimtaan oo bimacnaa ku celcelisaan yaa da aljalaali waalikraam kii weynida u saaxiibka ahaayow waalikraam iyo sharfista u saaxiibka ahaayow rawaahu tirmidiyu xadiidkan tirmidi baa soo wariyey dabeedna war cusubba haddaba keena wuxuu idhi wa rawaahu xadiidkan waxaa kaloo soo wariyey bimacnaa mid la mid ah waa xadiis kaleu noqonayaa annasaa'iyu nasaa'i ayaa soo wariyey min riwaayati rabiicata bni caamirin alsaxaabiyi wuxuu ka soo wariyey saxaabiga rabiicata bni caamir la yidhaahdo werintiisuu ka soo wariyey waa xadiis kalu noqonaya isaguna caynkan buu tilmaamaya qaala alxaakimu xaakim wuxuu yidhi oo kitaabkiisa mustadraga ku yidhi xadiisun saxiixu lisnaad waa xadiis sanadkiisu saxiix yahay waa xadiis sanadkiisu saxiix yahay labadan xadiisi hadda uu halkan inoogu sheegay way kala xoog badan yihiin sanadka waxa weeye marka xadiiska anas lagu soo warinayo aliduu biyaada aljalaali waalikraam isagu waa daciif dariiqyada lagu soo wariyey waa turuq daciifa laakiin xadiiska kale eh, saxaabiga rabiicatu bnu caamir xadiiskaasaa marka waxawe saxiix ah oo sanadkiisu saxiix yahay sheekh albaanina waxa weeye marka waa saxiixiyey marka xadiiska rabiicatu bnu caamir xaakim waa saxiixiyey culamo kale waa saxiixiyeen albaanina waa saxiixiyey marka halkan laba xadiis buu inoogu wada sheegay midna waa xadiisu rabiica midna waa xadiisu anas marka waxa weeye kan kale dee anasna maadaamuu kan la mid yahay wuxuu noqonayaa isaguna marka inuu yani markaa dee u sugan yahay matnigiisu oo xadiiska kale uu marka xoojinayo saasuu noqonaya xadiiska kalena sanadkiisu waa saxiix weeye alidu bikasri illaami wa tashdiidi idaa'i almucjama waxay ku sugan tahay bikasri laami laamka hoosdhigiisa wa tashdiidi daa'i iyo da'da shaditaankeeday ku sugan tahay da'daasoo almucjamati tii dhibicda lahayd ahaatay dabdun bilxuruufi xuruuf baa lagu dabdinay culammadu markay da'da sheegayaan laba wejay u sheegaan mar waxay yidhaahdaan adaa'i almucjama sida halkanba sheikhu yihi wa tashdiidi daa'i almucjama marna waxay yidhahdaan addaai lmushaala yacni marna addaai lmushaala yidhahdaan marba ixtiraaska sibay uga jeedaan markay yidhaahdaan addaai lmucjama markay yidhaahdaan waxay ka ixtiraazayaan oo ka soocayaan adda ta'dii aan dhibicda lahayn saas aaweed bay almucjama u odhanayaan markay odhanayaan addaai lmushaala markay odhanayaanna waxay ka ixtiraazayaan daadka oo dhawaqa ayay markaysagaa dee da'da iyo daadku isku soo dhow yihiin waxoogaa markaysa markaa shabah leeyihiin ilaa culammada qaarkood dee ay yidhaahdeen qofkii akhrin kari waaya daadka oo u taag waaya oo dabeedna daa akhriya sida saxiixa oo u asaxaysa haddii wala waladaalliin daadkii ku dhawaaqi kari waayey dabeedna wuxuu akhriyey markuu u taag waayey buu daa akhriyey yacni culamo badan baa waxay yidhaahdeen oo ibnu taymiya ka mid yahay oo ibnu kasiir ka mid yahay oo culamo kale ka mid yihiin sida saxiixa ah waa u asaxaysaa waa cinda alcajzi yacni saas yadaa ay yidhaahdeen marka dhowaanshaha isku dhowiin waa jira marka saas aawadeed marka ay leeyihiin culammadu waad ku arki doontaa kutubtee bidaa'il mushaalati markay yidhaahdaan waa da'dii taagnayd daadka mar waxay yidhaahdaan bidaadi almucjama marna waxay bidaadi asaaqita bidaadi almucjama markay yidhaahdaan saadkay ka ixtiraazayaan waayo dhigaalkayda isu egyihiin dhibicdiiyo dhibicla'aantay ku kala duwan yihiin bidaadi almucjama markay yidhaahdaan saadkay ka ixtiraazayaan yacni xagga qoraalkay isu egyihiin xagga nudqiga shaqa iskuma leh macnaahu ilzamuu hadihi dacwa macnihiisu wuxuu yahay laazima ducadan wa akiruu minha farabadiyo wa yaa daljalaali waalikraam ku celceliya oo farabadiyo laazima waxaa laga qaadanayaa asmaada ilaahay inuu ka mid yahay isimka daljalaali walikraam duljalaali walikraam yani markaa waa min alasmaa almudaafa yani waxa weeyaan marka baryada allah lagu baryaayo ee allah loogu yeedhaayo ayaa laga qaadanaya walilaahi alasmaau alxusna fadcuuhu biha tadcuuhu biha daada waa daad waa bimacnaa saaxib marka waxay faa'iidaynaysaa macno sifanimay faa'iidaynaysa waa kii waxa weeye jalaalka ku sifaysnaa iyo ikraamka ku sifaysnaa ayay markaa faa'iidaynaysa inuu weyn yahay iyo inuu sharaf u saaxiib yahay wahaakada marka waxaa laga qaadanayaa maadaama nebigu yidhi aliduu biyaa daljalaali waalikraam isimkani inuu khusuusiyo gaara leeyahay allah in lagu baryo laazimitaanka la laasimayo lagu celcelinaya lagu ilxaaxinaya inuu khusuusiyo gaara leeyahay ayaa laga qaadanaya marka in la farabadsado baryada ilaahay lagu baryaayo isimkan ayaa xadiisku daliil u yahay xadiidka dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol wa can abi umamata radi allahu canh qaala dacaa rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam biducaa'in kasiirin lam naxfad minhu shaya abi umaama saxaabiga la yidhaahdaa abu umaamat albaahili waxa weeye suday ibnu cajlaan baa la odhan jiray qaala waxa uu yidhi dacaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa duceeyey biducaa'in kaiir duca fara badan buu ku duceeyey ducadaa badanoo lam naxfad minhu shay'a waxba aanaan ka qaybin waxaanu ka xafidnoo ka qabannay ayna jirin waxba kamaanu xafidin qaybistu waxa weye waa iska carabi oo waa qeybkii weyn mogta qulnaa yaa rasuula allah waxaanu nidhi rasuulka ilaahayow dacawta biducaa'in kasiirin lam naxfad minhu shay'a waxaad ku ducaysay duco fara badan oo aanaan waxba ka xafidin oo waxba ka qaybin waxaanu ka qabannay aanay jirin faqaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam alaa adullukum calaa maa yajmacu dalika kullah ma idin tusiyaa calaa maa yajmacu dalika kullah wax kulminaya yacni kaa la soo sheegay madkuurkaas kullahu dhammaantii kulminaya taquulu waxaad odhanaysaa allaahumma ilaahayow innii as'aluka min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka muxammadun sala allahu alayh wasalam waxaan ku weydiisanayaa allaahumma yaa allahu allahow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa sa'alaka minhu min khayri maa kii khayrkiisaan ku weydiisanayaa sa'alaka minhu u ku weydiistay nabiyuka muxammadun sala allahu alayh wasalam nabigaagii muxamed ahaa wuxuu kaa baryey yacnii khayrka lahaa baan ku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari ma istacaada minhu nabiyuka muxammadun sala allahu alayh wasalam waxaanan kaa magan galay min shari maa kii sharkiisa istacaada minhu uu kaa magan galay nabiyuka muxammadun sala allahu alayh wasalam nebigaagii muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam sharku kaa magan galayna inaad iga magangelisaan ku weydiisanaya iga magangeli wa anta almustacaan waxaad tahay ka kaalmaysanayaa tahay wa calayka albalaaq yacni waxa markaa adiga waxa yacni ku saaran isku waajibisay gaadhsiinta ama albalaaq kifaayada inaad wax kaafido ayaad markaa ballanqaado isku waajibisay walaa xawla walaa quwata ila billaah walaa xawla walaa xawla xeeladii markaa nooma sugnaan walaa quwata xoogna nooma sugnaanin ilaa billaahi kaalmada ilaahay inuu nagu sugnaatay mooyaane xaal axwaasha ka mida nooma sugnaan xaal kaalmada ilahay aanu ku dheehannahay mooyaane xaal kale nooma sugnaan rawaahu tirmidiyu xadiidka waxaa soo wariyey tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasan waxaanu yihi waa xadiis xasana buu yidhi kale xadiidkan sanadkiisu waa daciif sheekh albanina sanadka xadiiska waa daciifiyey laakiin hal ha yeeshee waxaa jira xadiis kaleoo qadar ka mida koobsanaya ayaa jira oo laga soo warinaya min xadiisi caaisha oo tilmaamaya can caishata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam callamaha hada ducaa allahuma inii as'aluka min alkhayri kulihi caajilihi waaajilihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam wa acuudu bika min alshari kulihi caajilihi waaajilihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam allahuma inii as'aluka min khayri ma sa'alaka cabduka wa nabiyuk wa acuudu bika min shari ma caada bihi cabduka wa nabiyuk allahuma inii as'aluka aljanata wama qaraba ilayha min qawlin aw camal wa acuudu bika min annaari wama qaraba ilayha min qawlin aw camal wa as'aluka an tajcala kula qadaa'in qadaytahu lii khayraa ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo abu yacla baa soo wariyey sheekh albaanina markaa saxiixada silsilatu axaadiisi saxiixa iyo sunanka ibnu maajah saxiixu ibnu maajah labadaba waa ku saxiixinayaan marka mawdicu shaahid inta ku saabsan allahuma inii as'aluka min khayri ma sa'alaka cabduka wa nabiyuk wa bika min shari maa caada bihi cabduka wa nabiyuk qadarkaasuu ka waafaqaya siyaado kalena waa dheeri xadiiskaasina sanadkiisu waa saxiix waa saxiix ama inta dambe iyadu markaa shaahid male wa anta almustacaan wa calayka albalaaq in xadiidkan laftiisa ay ku sugnayd ila ashyaada qaarkood meelo kale ku soo arooreen yani iyadan ducadan ku xidhnayn ducada iyadan ku xidhnayn laa xawla walaa quwata ila bilahna waa dikri dee waa kanzun min kunuusi iljanna waa yahay maanta almustacaanna meelo kale ku soo marka waxaa laga qaadanayaa ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii ruuxu aanu xafidin inuu ilaahay ka baryo wuxuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka baryey weydiistay ee khayr ahaa inuu ilaahay siiyo inuu ilaahay weydiisto ya inuu ilaahay weydiisto in ilaahay markaas siiyo wixii khayr ahaa ee nebigu ilaahay ka baryey asaluka min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuk xadiiska kale wuxuu sheegaya cabduka wa nabiyuk in labada la ysku darayo cabdi keliya in lagu kaaftoomo maaha cabduka wa nabiyuk cabdigaaga addoonkaaga iyo nebigaaga waa dafcan lilifraati waltafriid wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh sida labada la ysugu daray risaalada iyo cubuudiyada oo kalea xadiiskanna u kulminaya xadiiska caaisha labada u kulminayo ama xadiiskan abi umaama isaga nebiyuka keliya ayuu sheegayaaba marka sharka uu nebigaagu kaa magan galayna ilaahu iga magangeli wa calayka albalaaq ay wa calayka alkifaaya oo bulqada sahayda iyo waxyaalaha waa la yidhaahdaa saas aawadeed macnaha uu hormarinayo ee daliilufaarixiin kuwa kifaayada wa calayka albalaaqa ay wa calayka alkifaaya yacni taasuu hormarinay weji labaadna wuxuu sheegaya wax gaadhsiinayo wuxuu doonayo wax gaadhsiinayo aw maa yuballigu ila almatluubi min khayri daarayn khayrka labada daarood wax gaadhsiinaya inuu marka waxa weeyaan ilaahay yani markaa ilaahay bixiyo yani adaa ballan qaadaa markaa looga jeedaa macnaa isii baa markaa macnuhu u dhacaya sharkana waxaa soo gelaya min shari ma stacaada ama min shari maa caada waxaa markaa soo gelaya sharka adduunya iyo sharka aakhiraba waa soo gelaya mid waliba waa soo gelaya xadiiska kun iyo shan boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo saddex-iyo toban wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala kaana min ducaa'i rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi ibn mascuud waxa uu yidhi kaana min ducaa'i rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam maa laga soo wariyey cabdullahi ibn mascuud kamaba sugnee kaana min ducaa'i rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ducada rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ahaan jirtay allaahuma inii as'aluka muujibaati raxmatik wa cazaa'ima waasalaamata min kulli ism allaahumma ya allahu allaahow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa muujibaati raxmatik naxariisahaaga waxyaalaha markaas sababa ee waajibiya bimacnaa keensada ayaan ku weydiisanaya wa cazaa'ima makfiratik yacnii dembidhaafkaagana waxyaalaha markaa keensada ayaan ku weydiisanaya waasalaamata min kulli ism dembi kasta inaan ka nabad galo ayaan ku weydiisanaya waalghaniimata min kulli bir waxaan ku weydiisanayaa guulaysadka aan ku guulaysto khayr kastaba waalfawza biljanna iyo janno inaan ku guulaysto aan ku weydiisanayaa waannajaata min annaar iyo naar inaan ka badbaado ayaan ku weydiisanayaa rawahu alxaakimu abu cabdillaah waxaa soo wariyey xaakim abu cabdilaahi ah kitaabkiisa mustadragu ku soo wariyey wa qaala xadiisun saxiixun calaa sharti muslim waxaanu idhi waa xadiis saxiix oo shardiga muslim ku asaxay weeyaan buuli marka xaakim uu odhanaayo waa saxiix marka calaa sharti muslim ama calaa sharti shaykhayn ama calaa sharti albukhaari culammadu marar badan bay tacaqubaan horta axaadiisaan shartigoodii ku sugnayn oo daciifa ah uu yidhi calaa sharti muslim ama calaa sharti albukhaari ama calaa shartihima uu yidhi oo doore ayaa jira oo culammadu ay ku tacaqubeen xadiiskanna wuxuu ka mid yahay axaadiista yacni markaa lagu qabsaday shardiga marka waxa weeye muslim inay ku sugan tahay yacni marka lagu naqdiyey bal waxaa la yidhi sanadka waxaaba ku jira matruuk nin dacfigiisu daran yaho matruuk ah baa sanadka ku jira oo la yidhaahdo xumayd alacraj la yidhaahdo qaadi ahaan jiray ninkaasaa ku jira matruukna weeyaan baa layihi dacfigiisu waa daran yahy saas aawadeed sheekh albani daciifada ayuu xadiidkan ku soo arooriyey kuna daciifiyey daciifada ayuu ku soo arooriyey kuna daciifiyey marka xadiiskani waa xadiis daciifa oo dacfigiisu daran yahay weeye duca ahaan hadduu sugnaan lahaa wuxuu sheegayaa in waxaweeye ilaahay laga baryo waxa naxariista ilaahay sababay iyo dembidhaafka ilaahay waxa sababaya in ilaahay la weydiisto yacni asbaabta ilaahay inoogu naxariisanaayo ama inoogu dembi dhaafayo in allah laga baryo iyo dembi kasta in laga badbaado in allah laga baryo badbaadada dembi kasta laga badbaadayo waxaa soo gelaya marka hore dembiga inuu ilaahay ka ilaaliyo waxaa kaloo soo gelaya dembigii hadduuba ruuxu ku dhaco inuu marka waxaa towbadda ilaahay waafajiyo oo sharkii dembigaas markaana uu ka ilaaliyo waxaa kaloo ku sugan khayr kasta inuu ku guulaysto inuu marka allah laga baryo iyo guusha jannada lagu guulaysanayo yacnii guusha weyni waa taas dalika alfawzu alcadiim dalika huwa alfawz alcadiim in naar laga badbaado jannana la helo baa guusha weyn ah waxyaala mataalibu adduunyo ayay dadku yidhaahdaan waxa weyaan marka waa guul iyo waa guulaystay iyo wax la mida yacni markaa saasay yidhaahdaan ashyaada qaarkood lagaba yaabo inay khasaaro tahay bay guul moodaan oo wax markaa dee waxaweye aakhiradiisa u daran oo uu qofkii marka ku cadaab mudanaayo inuu yidhahdo waa guulaystay dee guul maaha guul isagaa moodayay ee khasaaray noqota yacni muslim la laynaayo in waxa weeye markaa lagu gacan sareeyo oo la waa guul guul maxay ku tahay markaysa marka waxa yani waa dhiig muslim waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahannamu khalidan fiiha waqdiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima xaggee guuli u soo marta waxaa laga yaabaa inuu markaysaga jago uu helay oo yacni waxa weeyaan kibir iyo dulmi iyo xadgudub iyo waxyaalo markaysaga iyo diin uu ka qaaday ayaa waxaa dhici karta in hebel baa guulaystay inaanu heli lahayn baanan uga fiicnaan lahay marka waxaan guul ahayn baa wakhtiyada qaarkood guul la moodaa amaba guul ha ahaatee laakiin iska yacni markaa hoosaysa guusha weyne rasmigii waa maxay waa in naarna laga badbaado jannana la helo waalfawza biljannati waannajaata min annaar halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk